هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد weli waxaynu ku jirnaa dariiqa iyo maslaga afraad wax badan kaga noqon mayno wixii muqadimaadka ee xalay aynu sheegnay ama asbaabta keentay ikhtilaafka badan ama dariiqada uu qoray masaa'ilka iyo taqsiimaadkoodii oo nooc tashwiisha keeni karta hal jumlo hal jumlo baynu dibka uga noqonaynaa waxaynu nidhi baabkan qaybo ka mida ah. maslagan ma aha maadaama munaasabo laga hadlayo waxay keentay in qaybtan u dambaysa hadda aan joogno laga hadla wax acamu min dalik masaladan uu yidhi walghariibu iyo walmulaa'imu iyo walmu'ahiru munaasabadii baa laga hadlayaa iyo musamayaadkay qaadanayaan oo juhdi arbacada ahaa ilaa mustawo ka caamsan maslagan oo jamiicu almasaalik camimaya طabcan fii baab alqiyaas wasfigu markuu cilo noqonayo dariiqi iyo maslagii la dooniba ha loo mare asalku waa inuu xambaarsan yahay xikmad sharcigu markii xukunkan la jideeyo ka dhalanaysa dhammaan saafto wasfiga tacriilka aan saarno oon dabtu tacriil u qaadanno laakiin mar walba xikmad buu raacsan yahay halkanna uu ku xisiyey kaga hadlay laakiin markii masagan munaasabada la maraya baa ka istidlaal ahaan in loo keenaay ay ka daahirsanaanaysaa meelaha kale marka la joogo wailaa fi jamiici alcilal cilat lcilal waa kay dhahaan wasfan inama saara cilatan liijtimaalihi cala alxikma wailaa lam yakun cilatan walidalika markay ka hadlayaan wasfiga iyo xikmada tacliilintooda qolada tacliil bilxikma u doodaysa waa ka yidhaahdaan haddii wasfigii mushtamil calayhaa lagu tacliilinayay hiya daatahaa in lagu tacliilay iyadaaba asal yadil wa isago ma noqdeen minuna masalada waxaa idinka muuqata hiya masأlaة الxikma hiy اmaslaxa wاlmafsada walidalika ma ajribu lilinsaani nafcan o idfacan dararan iyo daliilkeedii oo lana listiqraa dalla calaa ana allah subxana sharaxa kamu limasaalix alcibaadati fadlan wa ixsaanan marka halkan la joogay aada daahir u tahay wa waan arki doonaaya markii tafsiilaadka iyo la galo masale cumuumu masaalik munaasabadii iyo xikmadday xambaarsanaayeen baa laga hadlayaa iyadii baa la rabaa in la kala tasniifiyo musamayaad loo yeelo taasi masalada cumuumka masalada labaadii musamayaadkan hariib iyo mulaa'im iyo mu'ahir xasbuka wuxuu baydaawi uga jeeday inaad garato wa ilaa ikhtilaafkeedu haddaan usuuliyiinta kaloo dhan iska daynoon shaaficiyada keliya nidhaahno xad ma laha xad musamayaadkani waxaa loo looga jeedo gariib maxaa looga jeedaa muahir maxaa looga jeedaa mulaa'im maxaa looga jeedaa wixii qolo ay mulaa'im ka dhibeen bay qolo ka dhigayaan muahir waxay qolo mu'ahir ka dhigeen bay qolo hariib ka dhigayaan waxay qolo hariib ka dhigeen bay qolo caam ka dhigayaan saddexdaba ay soo wada hoosgelayaan marka waan isishaari doonaa laakiin wax natiijada ta'hiirinaya ma aha sida asalkiiya haalibku wax nataa'ijka ta'hiirinayo badan ma aha wax tasniifaad iyo tandiimaad u badan weeye haalibkiisu kadib waxaynu dib u mulaaxadaynaynaa wasfiga sharcigu ictibaariyey laba arrimood baa isa saaran baynu nidhi xalay cashirka horena ku sheegay wasfi ciladii ah iyo xukum macluulkii ah cilo iyo macluul baa yaalla marka ama xukum iyo wasfi baa yaalla mid waliba jinsina waa noqon karaa noocna waa noqon karaa ithnain fi ithnain maxay noqonaysaa marka arbacay noqon nawcun fii nawcin wa jinsun fii jinsin wa nawcun fii jinsin wa jinsun fii nawcin labada dhexe waa isu cagsi nawcun fii jinsin iyo jinsun fii nawcin afartii wax cusub ma aha hariibka iyo mulaa'imka iyo mu'ahirka wax cusub ma aha afartii wej baa saddexdan magaca loo bixinayaa marka mulaa'im wujuhdii inteebaa soo gasha mulaa'im laysku dhahaa wujuhdii inteebaa mu'ahir laysku dhahaa wujuhdii inteebaa gariib la dhahaa weeye horta iyagii unbaa icaadatu tartiib dib u habayn kale oo weji kale laga eegaya laguu samaynayaaye wax jadiid ah ma aha oo usuuliyiintu mulaa'im iyo mu'ahir iyo hariib bay isticmaalaan mulaa'im waxaanay u isticmaalaan afartii wujuuhil ictibaarka ahayd marka mulaa'im marka la yidhahdo afartii inteebaa gelaysa markii mu'ahir la yidhahdo afartii inteebaa gelaysa markii hariib la yidhahda afartii intee baa gelaysa intaa way horta meeshani marka laa yahuulanaka alkhilaafu khilaafku wax weyno macaani la fahmi lahaa ay ku luntayoo wax badan yuusan kula noqonin alamru ahwanu min hada laakiin haddaad rabto inaad taqriiriso wax la ysku raacsan yahay in macnaha loo yaqaano heli maysid haayatu maa fi lamri waxaad gaari karta waxaa weye hebella saas u yaqaana hebella saas u yaqaana hebel saas u yaqaana intaa way horta haayada waxaan gaari karno intaa kadib waa nin walba markaa kitaabkiisa joogta mustalaxiisa inaad fahanto wey hada haayatu maa fi lamri walaa nin walba tiisa buu si u dhigayaa amhiladiina sibuu u sheegayaa kii amhilada meeshan uu ku sheegay markuu kan dabtigiisu ka duwanaado amhiladii qaar baa xagga u wareegi laba qaar baa ka dhacaynayaa cumuum iyo khusuus taqsiimku waa hulaathi hadda mar buu khumaasi gaadhayaa mar buu sunaa-i noqonayaa qolyaha qaarkood oo arki doonnaaye meeshan wax lasii kala wada wada ma jiree laba keliya un wayay leeyihiin qolana shan bay gaadhsiinayaan may maslaxadda waa la isku raacsan yahay daabit la isku raacsan yahy maslaxaa dhihi daabitkana fi lasli wujuuhu larbaca waa khilaaf kama taagna laakiin saddexdan musama say u kala gelayaan wujuuhdii way waxa khilaaf ka taagaya iyago aslanba waa muqarar cindahum maslaxadu mundabita maaha wa dalika marna way diidaan marna way aqbalaan laakiin masalada maslaxada ay u diidayaan masalatun iddibaad keliya ma aha mar waa man munطalaq caqadi ah masalatu tacliil alafcaali walaxkaami wey oo ilaahay munazah wey oo naqsi baa ka faa ka dhalanaya wey laa faa'idati laa tucalal bilgarad mar waa waa inilaaq caqadi ah nafyu nafyu lxikmati walasbaab iyo silsilad dheer oon xikmada keliya ahaynoo asbaabti iyo mu'ahiraadki iyo celalka iyo macluuga cindahu laa bihi iyaa isku xidhan marna maqsadku waa maqsad saxiixaho wixii cilalka iyo axkaamta sharcigaa ah haddaan dabti loo samaynin wax la dabtin karaan lagu salaynin talaacub baa si food ku gelaya oo nin walba meeshuu maruu la marayaa wax lagu xakameeyana malaha mararka labada munطalaq baa marar tadaakhul sameynaya masaa'ilkan aan joogno walidaalika markii tacriil bilxikma laga hadlayo waxaad arkaysaa hadalka tadaakhulka dhacaya ninna diidadii lianna afcaal allahi laa tucallal bu axkaam allahi laa tucallal buu ku dhihi halkaa markuu ninku ku dhaho munطalaquu ka duulaya waad garatay ninna wuxuu ku dhihi mundabita maaha laabudda wasfi mundabita waa in la keenaa si wax la tix raaci kara loo helo ninkaasina munalabka halkii qof halkii culimmada ahaa baa marna ay doodu dhinacan la mari marna doodu ay halkan la mari labadaa markay istadaakhulaan marka waxaa laga rabaa inaad kala saarta midna waa matlab saxiixa in wixii daabit loo sameeyo la dabtiyo midna waa munطalaq caqadi oo khata ah nafyu اlxikma iyo nafyu الtacliil markuu ka inطilaaqa qofku marka tadaakhulkaasi yuusan ku sababin tashwiish ayib wuxuu yihi gariib maxaa la dhahaa mulaa'im maxaa la dhahaa mu'ahir maxaa la dhahaa wاlgariibu gariib waxaa la yidhaahdaa maa ahara wuxuu saameeyo huwa fiihi huwa ay nawcu اlwaصfi fiihi fii nawci اlxukmi annawcu fi الnawc walam yu'ahir uunan saamayninna jinsuhu fii jinsihi ayضا nawcu iyo jinsigu waxaa jira buu ihi cilalka anwaac nooc mucayan oo kamida nooc min al uu saameeyey laakiin jinsiga wasfigaasi jinsigii xukumkaa uunan saamaynin wa min huna jaaءat algharaaba inuu jus-iyaadkiina ta'hiirkiisu muuqdo jinsigii kulliga ahaana ta'hiir inuusan kulahayn la jasmiyo waa nooc tasarufaadka shariicada axkaamtay cilalkay wax ku samayso min jinsiha aan ka mid ahayn laakiin fii afraadin baa la arkay oo sharciga oo ictibaariyaa la arkay masaladu saas darteed waxaan ku yidhi munaasabaa la eegayaa keliya ha ka intilaaqin wasfigu mansuus buu noqon karaa wasfi mucayano cayn lwasfi ah ama nawcu nawculwasfi isku mid weeyaan horey usoo nidhi oo fii cayni alxukmi ta'hiirinaya baa mansuusa noqon karta mustanbadana noqon karta iyadii markaan kor nawca uga baxnoon labada jinsi isu egnana qaacidadii tasarufaadka iyo tacliilaadka sharciga kuma hayno tusaale ka tucmi fi riba ribadii shaaficiye haddaan nahay timirtii iyo zabiibkii iyo xintadii iyo shaciirtii rabawiyaadka noqday madcuumaadkii tucmi baan ku cilaynay waxaan ka fahanay baa nidhi طacaamun biطacaamin isticmaalka lafdiga طacaamka ah wa kaana طacaamunaa yowmaidin likownihi طacaaman oo la cuno baan ka garanay kownuhu طucmiga waxyaabahan gaarkaa waa waa waa caynul wasfi kullu طucmin maaha waa طucmiga haadihi اlashyaa xukumkuna waa taxnoo taxriim waaye taxriimkana waa nooc baynu soo marnay laakiin jinsu طucmi markaan tagno masalatu zakaat baa iman lahayd lam yu'ahir khudaartii iyo fawaakihdii waa la cunaa khudaarta iyo fawaakihdi ducmi oo dhan fawaakihdi iyo khudaartii ribo ma gelaysaan ili zaka kuma waajibaysana waa la yidhi kuwan zakaa ku waajibta wasfigii ducmigana way leeyihiin waxa ducmiga lahoo dhan bay zaka ku waajibta maya iqtiyaad baa nidhi oo yudakharu iqtiyaad kelimaha idikhaar baan ku darnay markaan halkaa gaadhnay haddaba wasfigii ahaa ahara fii baabi riba walam yu'ahir fi zakaati wa marka dee tucmigu hadduu cillo yahay fii ayi makaanin uu galo labadii cillada wadaagtay in zakada la israaciyo ribada la israaciyo xakaamta la israaciyo soo maha ismayna wada raacayna fi jamiici alabwaab tan waa taxriim laakiin zakadu waa iijaab iijaabku waa nawc xukma taxriimkuna waa nooc xukma waa laba kala nooc xukumka soo maarti fiiha jinsi lxukmi isma raacinin laakiin fii nawci oo taxriim ribaa buu israaciyey laakiin taxriim markaan ka baxnayn jinsigii طucmigii iijaab zakadaan gaadhnay lam yuahir cillo kale aan raadinay oo mu'ahira hunaaka mas'aladaasi jinsigiis ma ta'hiirinin laakiin nawcii baa fi nawci ta'hiiriyey halkaa markaad marayseen tucmiga iyo ribadaa dhahna cilladaa mustanbatadeed naskan ka fahmayna aan leenahay masalatu lmunaasaba ma joogno wasfi mujarad maslaxa munaasaba laga eegay ma aha xataa haddaad munaasaba macquula raadiso kownigu tucmigan taxriim laga dhaliyay rabawiyaada ma hiya almunaasaba jalbu nafci iyo dafcu darar akhrow mooyeen dunyawiga muxuu yahay oo wasfigaa lagu takhsiisiyo saa darteed waxaan ku yidhi halka markaan joogno acamu bimaslaki lmunaasabaan qaybinaynaa wاlmulaa'imu mulaa'imkuna maa ahara jinsuhu fii jinsihi ayضa aydantaa waxay lamid ka dhigan tahay kii horena ku dar waayo jinsi mulaa'imku acamu min alghariibi hariibka waxbuu kaga duwan yahay hariibku nooc fi nooc faqad buu ahaa kani waa nooc fi nooc waljinsi fi ljinsi labadaa markay israacaanna mulaa'im baa la dhahaa buu ku leeyahay haddii labadiiba la ictibaariyana waa mulaa'im haddaba mulaa'imkii laba wujuhdii kamidaa mulaa'im noqotay annawcu fi اnnawci waاljinsu fi اljinsi waa mulaa'ima annawcu fi اnnawci faqadna gariib weeye maxaaba kuu soo haray wاlmu'ahiru maa ahara jinsuhu fiihi اkhtalafuu اkhtalafuu laakiin taqsiimkii hadda aan sheegnay fiihi fi ljinsi haddii la yidhaahdo qismadii rubaaciga ahayd wejkii soo hadhay baa buu camimaya marka maa ahara jinsuhu jinsu lwasfi fiihi fi jinsi lwasfi miya mise waa fiihi fi nawci lwasf fi jinsi lxukmi miya mise waa fiihi fi nawci lxukmi ikhtalafu shuraxdii manhajka way iskhilaafeen manhajka baydaamo waxay yidhahdeen qaarkood badakhshiya rag lamida fiihi fi ljinsi waay ma ahara jinsuhu fi jinsi faqad nawcu fi nawci waa gariib jinsu fi ljinsina waa muathir aljinsu fi ljinsi maca anawci fi nawcina waa waa waa mulaa'im aljinsu fi ljinsina oo badakhshiga sida ay leeyihiine keliya markuu yahay oosan nooc wadanin waxaa la yidhaha muathir idan jinsu fi ljinsi faqad waa muathir cagsigiisaoo noocu fi nooci keliyana waa gariib labadoodoo israacayna waa mulcin qolo waxay yidhahdeen may asnawi hallata haada wuxuu yihi waa khata insaan la fahmo fiihi fii nawci lxukmi buu ujeedaa jinsun fi nawci baa muahir la yidhaahdaa jinsu lwasfi fii nawci lxukm walidalika ikhtalafat amhilatuhu intaasay isu khilaafeen intaas fi ljumla mualifkeena baydaawi siduu yidhi muathirka u dambe ayaan ka bilowna muathir maxaa la dhahaa cindahum muathir tafsiirka ah aljinsu fi ljinsi weeye waa tafsiir jinsu lwasfi fi jinsi lxukmi waa asalkii saasaa ku qoranta oo badakshi asalkaasay ku fasireen fiihida alxaasil maa ahara jinsu lwasfi fi jinsi lxukmi weye cinda alarmawi fi lxaasil laakiin asalka armawi maxaa xaasil maxaa asal u siiyaa isagana maxsuulka raazi isagu wuxuu leeyahy maa ahara nawcu lwasfi fi jinsi lxukmi waa cagsiga tafsiirka asnawiya kan ku fasirayaan nawcu lwasfi baa fi jinsi lxukmi saameeyey waa qowlka raazi haddaba halsaa markaan idhaano calaa tafsiirka asnawiya ragga lamidkaa ah, maa ahara jinsuhu fiihi fii nawci lxukmi markaan dhahno raazi sibuu u qabaa kii faraca ka ahay xaasilkaana si ka duwan buu qabaa faraciisii kaloo baydaawe si saddexaad kasii duwan buu qabaa hadday saddexdii kala farcantay saddex tafsiir kala siiyeen hayruhumna maxaad dhihi marka hadday iyagu hal isku raaci lahaayeen moogtahay raaziya atbaacdiisu saasay qabaan baan dhihi lahay male atbaacdii raazi baa saddexdii kitaab ee kala kala gaabiyey saddex madhab kala maray calaa tafsiir ilasnawiya ragga la oo shuraaxda manhaajku ay u badan yihiin intaan arkay waxaad keentaa ghazaali isaga wuxuu kuleeyahay leeyahay nawcun nawcu lwasfi fi nawci lxukmi baa muahir la yidhahdaa innaga maxaa kusoo marray taas qariiba kusoo martay iyo qeyb mulaa'imka ka ah inuu yahay qolyo kale meel kale ay ku dhufteen oo aamidii ibn alxaajib iyagu waxay dhaheen maa habata ictibaaruhu biاlnasi waاlijmaaci sawaun kaana munaasiban aw gayra munaasibin waa muahir la dhaha muahir waxaa la dhahaa maa habatat ciliyatuhu binasin aw ijmaacin kaasaa muahir la dhahaa sababan kaana munaasiban sida iskaarka iyo khamrigii aw kaana hayra munaasibin amaan la garanaynin ka ijaabi alwuduu'i min alxadathi wa ijaabi algusli min aljimaaci walxayd kharaja almaniyu fawajaba algusl wakharaja albawlu walam yajib lguslu waxay dheh waa tacabudi laakiin nasan bay ku sugnaatay kuwaasaa muahir la yidhaahda ibnulxaajib abdi halkaas ka baxeen sooma kale foga marka xataa munaasabadii bay ka saareen iyagu meesha walidaalika waxaan idhi masaalik lcil oo dhan baa laga hadlayaa musamayaadka waxay kala qaadan lahaa safiyu lhindi isagu wuxuu leeyahay annawcu fi nawci kowdhaha iyo wanawcu fi ljinsi labadaa marka la ysku daro nawcun fi jinsin wa nawcun fii nawcin la ysku daro labadaa marka la ysku daraa muahir la yidhaahdaa ayb xageen ka qabanaa marka khilaafka warkaan idin lahaa nin walba sida uu qabo madhabkiisa intaad ogaata kalaamkiisa iyo kitaabkiisa calaa madhabi inaad ku fahanto maahane sida laysu qayb qaybinayo laysu raacraacinayo laa sabiila inaad qowl gaadho qaar baa isku dayey inay taqriibiyaan waxay dhaheen shaaficiyadu markay ka hadlayaan horta aan gaadhna mulaa'imkan aan mar mulaa'imka musanifkeennu wuxuu ina yidhi maca thara jinsuhu fii jinsihi aydan mas'aladaas aamidi iyo raazi baa la qaba tafsiirka noocaas mulaa'imka in lagu fasiro laakiin ibn alxaajib baa isagu dhinaca kala maray isagu wuxuu leeyay mulaa'imka mactubira caynuhu fii jinsi اlxukmi aw bilcagsi wa jinsuhu fii jinsi alcaynu fi ljinsi waاljinsu fi اlcayni waاljinsu fi ljinsi saddexdaasaa mulaa'im la isku dhahaa buu leeyay ibn halkaas ka mis waxaa ka mida gariibkana qaar baa meeshaba ka saaray ibnulxaajib isagu waa mulaa'im iyo muahir keliya iska mulaa'im iyo muahir keliya marka mas'alada noocaasa qolyaa isku daya inay taqriibiyaan waxay dhaheen shaaficiyadu waxna way isku raaceen juzna way isku raaceen juzna way isku khilaafeen juz way isku raaceenoo waxay dhaheen wax allaalay waxay munaasabatuhu lilciliya ku sugnaatay binasin aw ijmaacin muahir waa la yidhaahdaa ka muahirka marka laga hadlay waa muahir biitifaaqihim maa habatat munaasabatuhu lilciliyati binasin aw ijmaacin ayb ma habatat munaasabatu ciliyatihi binasin aw ijmaacin waxarkaa tidhaahdo wujuuhdii afarta baa ku hor iman isagii baa wujuuhu kala bixi wujuuhdaa si loo kala raacraacin lahaana saad maqashay isuu khilaafeen intaa wixii ka dambeeya baydaawi nawc fi nawci faqad oon jinsiga saameyn lahayna gariib buu u yaqaanaa nawcun fii nawcin wa jinsun fii jinsin macana mulaa'im baa la yidhaahdaa buu yidhi jinsun fii jinsin faqadna muahir baa la yidhahdaa bu yii intaa ku bara ka socdo mas'alatan madabkiisa inaad fahamtin wey hadda waxa kuu soo haray oo wuxuu uga jeeda aad fahamta wixiina waa iska istilaaxaad wujuudiina waa la isku raacsan yahay munaasabadii ictibaarinteedana layskuma khilaafsana inay masaalig oo dhan tahayna layskuma khilaafsana war waxaan ma mulaamii muahir keliya ma saddexba ma mulqa iyo mursal baa lagu dari oo se laba kale ah baa lagu dari ma mulaami iyo muahir keliyaan ka dhignaa mid walba inteen hoosgelinaa un way wax laysku hayo war khaanadan aan xadiidka keliya gelinna taana fiqiga aan gelinayo warniyahow markii saa la yidhaahdo kitaabkii xadiidkii fiqigaabaa imanayn lawtaarki suursalaamki xadiidkaan ku dari fiqigaan ku daraa imanaysa nina ijtihaadkiisa fiqiguu ku dari nina kan uu ku dari waxaa imanaya kutuba caqiidada musnadada ahayd xadathana xadathana ma qeybta xadiidkaan ku daraa mise qeybta caqiidadan ku daraabaa iman kii siiradaa imanaysa qeyb musnado asaaniid laa jirta ma kuwan musnadadaan ku daraa kutub hariibulxadiid oo musnaddaa imanaysa ma qeybta luqadaan ku daraa mise qeybtanaan gelina tartiibu lmaktabaat waa ijtihaadiyaad saas maaha hadda shaamiladu musnadadii qariibkahaydna luqaday ku dareen kuwii zuhdiga ahna zuhdigay ku dareen kuwii caqiidada ahna xadii mutun xadiidkay ku dareen waa kuwa qolyaha shaamilada sameeyey waa iska ijtihaadaade aduu maktabadaada waxaa laga yaabaa cad musnadkii caqiidadaha o dhan anu hadda caqiidadaan wada gelin fi musnad caqiidaha laakiin kii qariibka ahaa ee macaajimta ahaa ee xadiidka musnadada ahayd qaybta xadiid aan waa iska isطilaaxaadka saas oo kaleeto hal yugayir min alxaqiiqati shay way hoos keenaan lianna waxaan ku mar horaan kuu tilmaamayo sababta loo hoos keenaya liana alkalaam can ilmunaasaba ka maslak looga hadlo munaasabadii la tafsiiliyo halkan ay ku timaadaa laakiin waxaan la tafsiilinaya musamaadkan loo samaynayo waa kan qaar ku leeya maa habatat ciliyatu binasin aw ijmaacin sawan kaana munaasiban ayra munaasiban halkan uu ku sheegaya markuu yidhaha sawan kaana munaasiban aw hayra munaasib aw hayr munaasib markuu yidhi so munaasabadii kama bixin binasina o ijmaacin markuu ku yidhina ka maslag ahaan wuu uga baxay laakiin ka munaasab ahaan ugama bixin ka maslak baan leehay maslak min almasaalik hadda maslak araabic markaan dhahno maslak kula wanaa nas aan ka dhigno haalidkana ijmaac aan ka dhigno raabic markaan dhahno so muhaayir min hada almunalaq marka hadaad u eegto intani masaaligtii kale maba khusaysa kan keliya khusaysa haddaad baa loo fahmayaa markii bayn alraabic waalkhaamis lagu sheego waa diraaso khaasa bi hada almaslak baa loo qaadanaya laakiin binasina oo ijmaacan ku sugnaatay buu kuleh soaninka nasi ijmac masaalig kale kusoo maray kuwaa laftoodaa munaasaba laasimta marka maadaama munaasabadii halkan looga hadlay maa yajmacu baynahaa wa bayna hayrihaana waa laga hadlay sida wasfigeen ugu soo socdee shabahu mid baabulqiyaas oo baab kale ah oo shabahaya ay wadaagaan daf loo soo siiyoo loogu daray munaasabadaasay eegeen ka dhaxaysa markaasay soo geliyeen maa huwa acamu minhaa ka maslakin wasf aan mansuusna ahayn iimaana ahayn ijmaacna ahayn laakiin cillo munaasaba ay ka muuqato xikmadda yashtamic calaa alxikma sida muuqata weeye maslakani laakiin kuwan baa marka laga hadlaya isagiina wuu soo gelaya maa huwa caminun waa laga hadlaya hadaa wejka munaasabuu la leeyahay laakiin haddana waa ka caamsan yahay kuwii kalena uu taabanaya mas'alatun mas'aladani dhinac markii laga eegana maslaga munaasabada ay la xiriirta dhinacan marka laga eegana qawaadixdii oo soo hormartay waay masalatu alqawaadix oo soo hormartay wey almunaasabatu munaasabadu laa tabtulu ma burta bilmucaarada inay mafsado mucaaradayso ibtaalu lcilal waa taraf inoo iman doona wujuuhu ibtaalna waxay ku timaadaa naqdi iyo kasri iyo mucaarado iyo qowlu bilmuujabiya inoo iman doonta maadaama cumuumu lmasaalik laga hadlayo badankood mas'aladaasi waxay ku shee qaarkood waxay ku sheegaan qawaadixda keliya in badanoo usuuliyiinta ka mid ahna jus-iyadana halkan ay ku sheegaan laakiin dhinac markaad ka eegto qawaadixdii maslagan baa halkan qayb lagu sheegay munaasabatu laa tabtulu ma burto bilmucaaradati maxaa yeelay lanna alficla ficilka wa in tadamana habaa kulansada dararan dhib asyada ka badan min nafcihi waxtarkiisa laa yasiiru nafcuhu noqon maayo hayra nafcin waxaa nafci aynun jirin noqon maayo laakiin yandaficu waxaa meesha reebtoomaya oo ka baxaya meesha muqtadaahu wuxuu keenayay xukmin lagu saleeye ahayd liwujuudi lmaanic halkan khilaaf adag baynu gelaynaa laakiin lafdi ah mid way isku raacsan yihiin maslagan maa yajlibu nafcan aw yadfacu dararan bay ahayd nafcigii darar ka badan hadduu yimaado fi daka alwaqti xukumkii laa yataratab calayhi itafaquu ayb lima hal lizawaali اlmaslaxati munaasabadii baa zuushay am liwujuudi اlmaanici maanic baa yaalla una اkhtalafuu khilaafku marka waan isku raacsannahay oo lagu salayn maaye waxa keenay inaan lagu salaynin xukunkii oo muqtadihii si uusan imanin musanifka iyo ragga lamidka waxay waa liwujuudi ilmaanic hal suuruuna ka hadlay laba suura dee iyadu inayna zuulaynin waa iska waadix haddayba manfacadu raajix tahayna muqtadaha ka dhalan hadday mutasaawiyeyn yihiinna wax ka raajixsanoo meesha ka saaray ma jiro inaan ku salaynaynba xukne laakiin xilligay mafsadadu raajix noqoto hal ytabqa almaslaxatu fiihi maca kowniha marjuuxatan am tazuulu kuliyatan biwujuudi almafsada araajixa mise hiya baaqi oo meeshan ay hurudaayo waa laga xoog batoo korkaa lagaga fadhiyaayo way ku jirtaa meesha mise meesha way ka baxday khilaafku fi natiijati waa lafdi midka adigu aada rajaxdana waxba midho ma dhalinayee ou sidii lmaraaqi u dhihi jiray falaa takhaf lifaqdi eh, farcin darcan darcan cidhiidh badana dareemin buu yihi waxaan waxay noogu dhibeen wax farac iyo midhaba aan lahayn laa tadiq bihi darcan falaa tadiq lifaqdi farcin darcan iska aqbal kuwa qaa'ilkooda laba aqoon baaba intaan ku dhammaanay aan adilla u keenayne kuwa qaa'ilkooda waa la yaqaanaa aktharku waxay qabaan zaalat almanfacatu walmaslaxa aktharku saasay qabaan raasiya atbaacdiisuna waxay qabaan la hiya baaqiyatun laakiin muqtadihii maa liwujuudi اlmaanic baa jira kullu shay cilalka iyo waxa lamidka ahna axkaamta sharciga ee wax ka dhalatana tawafuru sharti waintifaau lmaanic baa la rabaa mar walba qolyahad yidhi maslaxad meesha way ka baxday aamidi ibn iyo safiyi alhindi iyo qaarkoodna akharu lculamaa baa qabay dheheen mucaasiriinta namlaha muhadabka leh iyo taasay rajaxayaan xataa saaxibu mabaaxith alcilla iyaduu rajaxayaan laakiin aktharkooda khilaafku lafdi inuu yahay way tasriixinayaan qaarna way ka aamusayaan wuxuu yidhi lianna alficla bay dheheen wej daliilkooda waa ka yaga wain tadamana dararan azyada min nafcihi laa yasiiru nafcuhu gayra nafcin laakin yandaficu muqtadaahu kuwa qalna waxay dhaheen nafci baa jira eesh faa'iidatuhu macnaahu haddiiba uusan wax macnaa athara yeelanayn idan wujuuduhu kalaa wujuudin ysaluunaka can اlkhamri wاlmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaaficu linaas bay dheh wa ismuhumaa akbaru min nafcihima sharciga ilaahay wuxuuba sugayba iyadoo uu sheegay in mafsado ka weyn ku jirto haddana nafci inuu jiro ilaahay qaray idan alnafcu mawjuudun laakiin waxaa ka haalib noqday un ismiga meesha yaaliya mafsada meesha taallaa ka haalib noqotay kuwa kalena waxay dhaheen innagu waxaan ka hadlaynay masalatu alaxkaam iyo tartiib alaxkaam baan u keennaye fa idaa zaalat dadeed eh, binaa alaxkaami calayhi fa huwa kalaam mawjuudin iska dhe marka halkaa way muranku meeshuu ka dhashay waxba isuu sii dhibin intaa ka badan waxay uysa wakti badan kaa qaadin alkhaamisu saga darra ashabahu wey ashabahu wa qiyaasu الshabahi wa galabat اlashbaahi musanifka halkan wuxuu ka hadlay laba masalo tacriifka shabaha maxaa la yidhahdaa waa kow masalada xujiyat shabah waxaa tabacan hadalkiisa u soo galay qiyaasu alashbaah ama halabat alashbaah marka saddexdaa mas'alo keliya weeye wuxuu ka hadlay amaa tacriifka waxaa qadaran ashabahu waqad ikhtalafuu fii tafsiirihi dhe marka khilaafkii buu soo guuriyey laba qowl buuna sheegay shabah maxaa la yidhaahdaa xalay baynu soo sheegnayoo shabahu wasfigu waa halaatha darajaad iyo munaasabada wasfigan iyo wujuudu lmunaasaba wa cadamuhaa markaad eegto erey kalaan ku soo daraynaayo wujuudu lmunaasaba asaalatan aw tabacan wujuuduhu fiihi asaalatan wujuuduhu fiihi tabacan cadamu lwujuudi laa asaalatan walaa tabacan saddexdaas suuro wey wujuuduhu munaasaba daatiya waynu soo marnay kan ma aha marka cadamkiina waa dardi oo wuu inoo iman doonaa sida musanifkeeni ay qabaan waa qowlka hore maxaa soo hadhay tabcan isagu daatiyan munaasabo daatiya ama laha laakiin tabacan buu munaasabo u leeyahay lama isbaatin kara munaasab uu leeyahay lama itlaaqi karo oo marka la itlaaqo daatigay ku dhacay malahana lama ilaaqi karo oo xataa tii tabac ahayd baa bixi shabha maxaanu nidhi marka ka munaasabada daatiga leh buu dhinac ka shabahaa maadaama tabac munaasaba ay u gashay ka aan lahaynna wuu ka shabahaa dhinac oo daati malaha markii la yidhahdo munaasaba kii aan lahayn ee dardiga ahaa buu dhinac ka shabahay marka shabahun taradada bayna wasfayni bayna وصف lahu munaasabaة bالdaat wa bayna waصfin laa munaasabata lahu muطlaqan taradada bayna اlwaصfayni inta jiziyada waa waadix soo maha kownuhu taradada bayna aslayni intaa si fiican madaxa wahay waa calaaqada ka dhaxaysa taradud bayna aslayn isaga iyo qiyaasulashbaah ama qalabat lashbaah qiyaas ashbaahna waa farci mutaradid bayna aslayni laakiin bicilatayni munaasibatayni soo farquma dhexeeyo wasfigan mid munaasabad daatiyad iyo midaan lahaynba mutlaqan buu u dhexeeya laakiin halkan waxaa yaalla wasfi mutaradid bayna wasfayni faraca mutaradid bayna aslayni ah kownuhu wasad taagan mutaradidna uu yahay taradudkana wejkiisuu yahay kaana waxbuu ka shabahay kaana waxbuu ka shabahay intaa way wadaagaan laakiin kaasi labada asale uu shabahayo baa labadaba cilla munaasiba leh misle isagii baa marka haddana waxbaa ka dhexeeya lihaadihi alcalaaqa lagu sheegaa qiyaasu alashbaahi kalabat alashbaah halkan saa darteed intaa madaxa ku hay waynagu soo noqon doontaa iyadoo mar kale tambiihinayna qaala alqaadi abubakr albaaqilaan isagu wuxuu yidhi fii tafsiiri shabx shabx maxaa la yidhahdaa almuqaarinu alwasfu almuqaarinu lilxukmi la socda in naasabahu bidaat hadduu isaga daat ahaan wasfigani munaasabad lilxukmi uu leeyahay munaasabadana jalbu nafcin aw dafcu mafsadatin maa yu-addii ilaa jalbina manfacatin aw dafci mafsadatin weeye kasukri weeye muxarami kasukri weeye lilxurmati si ugu yahay fa huwa almunaasibu baa la yidhaahdaa kaa waa kuwii horeen soo marnay ee maslagii raabic ahaa waay aw bitabaci ama tabac ahaan ka tahaarati weeye liishtiraadi niyati ama fi ishtiraadi niyati in la shardiyo fa huwa alshabahu wey tahaarada in niyo loo shardiyo wejigaad dhaqaysida lugahaad dhaqayso niyaa shardi a munaasabad kama muuqato laakiin marka aan eegno camalkani waa cibaado cibaadana tunaasibuha niyatu markaan eegno dahaaradan la isdhaqayaay bictibaarihaa cibaadatan ay tahay bay munaasabadu tabaciyadaa ku timid walidaalika nafsu dahaara oo nafsul acdaa aada nadiifinaysa nadaafata niyo uma baahna wa nafsu tahaara oo nijaaso la yska daahirinaya niyo uma baahna lianna waxaan idhi nijaasada iyo khabadka la yska dhaqayo alaslu fiihi nadaafatu walaysa fiihi cibaada tahaarat lxadathna waxaynu nidhi tii yarayd iyo tii weynaydba alaslu fiihi lcibaada haddaba kownuhaa markaad tahaarat lxadath samaynayso bimaain in aw bitayamumin niyo inaan shardi ka dhigno hal tahaaradan iyo isdhaqdhaqitaankan iyo isnadiifintan baa munaasaba daatiya u leh niyada miya mise markii ay cibaado noqotay bay u noqotay munaasaba markayna noqon uma noqonin sooma ma tabac baa mise waa daat idan ka tahaarati lishtiraati niyati niyo in la shardiyo munaasabadiisu waa tabac marka fa huwa shabah baa la yihahdaa wain lam yunaasib laa daatan walaa tabacanna fa huwa tardu weeye ka binaa'i alqandarati litahiiri inaad qandaro dhisto buundo weyn biyo laga dul dhisi karo markii lagu tahaara qaadanayo mustacmalkii markii laga hadlayo bay maalikiyadu waxay yidhaahdeen baa biyaha badan ee mustacmal noqonaynin waa kuwa buundo laga dul dhisi karo buundo dhisitaankeed maxaa meesha soo geliya munaasabada maxay tahay awsaafta tardiga ah kan waxaa weeye markay kanu keenaan qolyo kale waxoogay yar gujinayaane usaabta tardiga waan utegi doonaa way badanta usaabta dardiga way badanta ka tuuli walqisar iyo waxa lamidkaa wey walbayaadi wasawaadi awsaaf dardigo badan ma arki doonaa laakiin kan waxay meeshan u keenaan maadaama biyana uu la xiriiro dee meesha iyadoo la hadlaya gujadana laiskaga kaareebo <laughs> iska jirtaa laakiin awsaaftu waa saddexdaa martaba dardi oo darafa munaasib oo darafa shabahoo u dhexeeya sidaasayna musanifka iyo raalli ku yihiin wa qiila waxaa la yidhi maa lam yunaasib waxaan munaasabo ka muuqanin in culima haddii la ogaado ictibaaru jinsihi lqariib jinsigiisa dhow in la ictibaariyo fa huwa shabahu waa waxaan munaasab ahayn haddii la ogaaday ictibaarinta inuu sharcigu ictibaariyey jinsiga qariibka nooc fi nooc maaha wixii sharcigu ictibaariyey fi ljinsi alqariib munaasabana ayna ka muuqanin baa shabah la yidhaahdaa maska waa wasfi muctabara laakiin nooc lama ictibaarinin ee wujuudi ictibaarka jinsihulqariib baa la ictibaariyey jinsi baciida maaha wailaa fa huwa tardu waay munaasib bidaad markaan ka hadlayno waxay yidhahdaan waxaa looga jeedaa wasfiga isaga in sharcigu wax ku saleeyo macquulat lmacnaa macquula oo caqligu fahmi karo ka sukri lixurmati oo kaleeto caqliga xifdin wax lamida intaas masalatu tacriif buu kaga baxay hore masalatu tacriif intaasuu kaga baxay maxaa looga jeeda masalo kaloo galoo xujiyadiiah xujiyadiiyo wuxuu isdhexgeliyey marka xujiyadii iyo wuxuu isdhexgeliyey qiyaas alashbaah iyo halabat alashbaah wuu isdhexgeliyey xujiyadu waa maslak ma tahay ciliyada sugaya mise ma aha kownuhu shaygii uu sidaa yahay ciliye ma sugaysaa mise ma sugayso wataba kadib waxaa timid shabahan uu shabahay laba mid buu ku yimaadaa see ku imanayaa laba meelood baa taalla waxaani shabahan uu kan shabahay fi suurana waa ku yimaadaa fi lxukmi buu shabahayna way timaadaa jus-iyadaa marka laga hadlaya waa qiyaas khalabati alashbaah saa darteed tafsiilka sidaa uu dhigay alfaadu adeegsaday waa qiyaasu alashbaah waxa maqsuudka uu u jeedana waa xujiyadii waxayna waxaana sababay buu leeyahay way naqdinayaan akarka shuraaxda musanifka ikhtarata calayhi bay leeyihin way raazi markuu sheegay xujiyatu shabah kadib buu qiyaasu lashbah iyo khalabat lashbah gadaal kaga qabtay wailaa akarka shuraaxdu waxay leeyihiin wax meeshan shabaha iyo wax gaaroo qiyaasulashbah ka dhexeeya ma jiro waa faracun laba cillo shabahay oo taradud ka jiro keen raacinaynaa shabah iyo shabaha uu labada faracsha labada asal shabahayo badnida aan ka hadlayno ma suura ahaan kuu badan yahay ku shabahay mise xukum axkaam ahaan kuu shabaha way walidaalika amhilada lagu keenayo waa qiyaasu lashbaah iyo halabat lashbaah laakiin waxaa la isku khilaafay shabahu xujo ma yahay fi lciliyati am laa alakharuuna qaaluu nacam huwa xujatun fi lciliyati maslak misalka cilla inuu yahay wa qaala bacduhum laa musanifka iyo ragga la lamidkahi ah inuu xujo yahay bay qabaan baydaawiyo raazi iyo atbaacdiisu waxay qabaan waana sida loo badan yahay dhaheen inuu xujo yahay qolyaha qaarkood waxay qabaan inuunan xujo ahayn intaas waxaa kaloo la isku khilaafay qiyaasu lashbaah ma xujaa mise maaha shaafici wuxuu qabaa inuu xujo yahay iyo imaamu axmed iyo rag lamida ah. uma اkhtalafuu shaafici wuxuu qabaa waxa la ictibaarinaya fi lxukmi waaye ibnu culaya ninkii muxadidka ahaa kii xumaamaha waa aabihii iyo imaamu axmed iyo iyaguna waxay qabaan waxa la eegaya waa suurada abuurka muuqaalka waa mithaalka dambe la ysku haya marka hoos u gasho addoonkiibaa adoon baa la dilay camdan baa loo dilay qisaas iyo diye miyaa ka waajibi mise qiime iyo xoolaa ka waajibi hal yulxaqu bilmaali am yulxaqu bilxuri qolo bisuura nink waa nin bani aadama soo awuraya soo mid arag mid wactabara ashaaficiyu lmushaabahata fi lxukmi wabnu culayata fi suura juz waa khilaafkii masaladii qiyaasu alashbaah iyo khalabat lashbaah masaladii xujiyatu shabah maaha walidaalika shaaficiyadu rag badan oo ka mida waxay leeyihiin imaamu shaafici waskan shabah ah iyo xujiyatu shabah maba ka hadlinba wuxuu ka hadlay waa qiyaasu alashbaah qiyaasu lashbaahna kan ma ahee waa farcun yataradadu bayna aslayni oo mid walbaba cilla munaasabadeedii leh ay ta'hiirisay sida addoonkan oo kaleeto ilaa aakhirihi marka waxaad tidhaahdaa wاctabara الshaaficiyu اlmushaabahata fi اlxukmi waana qowlka akharu الshaaficiya wa akharu اlxanaabila wa bacdu اlmaalikiya waxay qabaan masalada sharciga waxaa la hadlaya waa xukum axkaamtu suuro iyo muuqaal iyo in badan shariicada usaafta dardigaa ku badan walidaalika xukum ahaan muxuu u badan yahay addoonkii bayna alxuri waalfaras haddii suurada la eegana insaan wayadii haddii la eega axkaamtana milkiyadii iyo in rahan la dhigi kariyo in la beecin kariyo axkaamtii xooluu u badan yahay fa idaa qutila camdan aw khata'an ma qiimaa waajibi mise diye iyo qisaas iyo markii camdi ay tahay ayaan aadaynaa qawlaani wbnu culaya wuxuu yidhi waana qowlka abi xaniifa riwaaya can ilimaami axmed iyaguna waxay dhaheen fi suurati faracan laysku haysta suura ahaan labada asal kuu u badan yahay baan raacinaynaa dabcan labadooda waxay isku raaceen qiyaasu lashbaahi waa xuja akharuhum shabahan baana la raacinayaa aghariyadiima maa xakaamtaa la fiirinayaa mise suuradaa la fiirinayaabay isku khilaafeen masalada waa qiyaasu ashbaah ama halabatu lashbaah la yidhahdo maxay tan calaaqo la leedahay oo halkan badanaa loogu sheegaa <clears throat> bartanka laguma sheegee wahmiga musanif ka dhacay weeye gadaal baa lagu sheegaa maxaa loogu sheegaa calaaqadan musamahan shabaha ah iyo sababta tasmiyada shabahoo taradud bayna aslayni ah kanna wax ka shabaha kanna wax ka shabaha iyo taradud bayna wasfayniga ah taasay ka dhigan tahay wailaa laa calaaqata lahaa subki waa sharxay waa sheegayaa isnawi waa sheegayaa mas'aladaas waxaa la kasiba cibaaro latiifsan muxamed ninka la yihahdo zuhayr abu moxamed abunuur zuhayr usuulul fiqigiisa labada mujalada waa sharxa beydaawi muqarar buu ahaa jaamacadduu ku sharxi jiray oo ahaa ka kitaab ahaan buu usoo saaray marka marka meelaha ishkaalaadku galo isagana tawdiixaadka ragga loogu noqdo kamid mid yahay se wxu le aslan waxay leeyiin aslan calaaqaba kama dhexayso ilaa mustasmiyadaa iyo wax lamidkaa ma ahan intaas ibnu culay iyo shaafici halkaa kaga baxa walimaamu imaamku raazi weeye maa yudanu wixii la malaynaya istilzaamuhu munaasabadii inuu laasimsanayo ama suuro ha noqoto ama xukum ha noqotee annaga waxaan raadinayna waa munaasaba munaasabadii bitabac wax xukum iyo wasfi iyo wax kastoon isdhahno wuu laasiminayaa ama way ka dhalanaysaa munaasabadii ciliyada ee tabac ahayd baanu ku salaynaynaa hadduu usoo noqday xujiyadii shabah lanaa walam yactabir ilqaadi qaadi lbaaqilaani mabay ictibaarinin mutlaqan shabahu xujaba ma aha buu yiri xanafiyadaas sidaa qabta shabahun isan xujo ahayn bacdu shaaficiyana way qabaan ka bisxaaq ashiraazi wa bisxaaq almarwazi shiraazi luma wuxuu kaga soo guurinayaa sheekhiisa abiayib atabari iyo rag lamidana waa ka soo guurinayaa xanaabilada qaar ka midana sidan ay qabaan kalqaadi abi yacla abi yacla bni alfara saasay qabaan shabahu maslak min masaalik alcilla ma aha bay dheheen iyaguna waxay qabaan oy jamhuurtaa qabta leeyihiin inuu masrag min masaalik alcilla ka yahay qaadi baaqilaani wuu tacriifiyey macnaheedu ma aha xujiyuu qabaa tacriifkaisku way ku raacsan yihiin laakiin xujiyaday ku khilaafsan yihin walidalika qaala alqaadidii hore iyo walam yadxab alqaadiyina kaa iska tacaarudin masaladana waa shabaha maxaa la yidhahdaa masala dambena xujiya maslak ma yahay masaalik alcilla ma yahay wey tan dambe ma qabo lanaa waxaa noo daliila marka annahu maslakani yufiidu wuxuu faa'iideynayaa danna wujuudi alcillati cillo inay jirto in danni ka dhashay uu faa'iideynayaa fa yahbutu alxukmu xukumkii waa sugnaanayaa bianna alcamala bidanni waajibune intaa u dhamaystir waa laska garatay mugda waa la isla yaqaanaa intaas qaala wuxuu yidhi baaqilaani isagu maa laysa bimunaasabin waxaan ahayn fa huwa marduudu weeye bilijmaaci xusigan munaasaba ma laha waxaan munaasabo lahayna bitifaaqin waa marduud fakayfa yakunu maslakan saxiixan waxujatan qulnaa waxaan idhi mamnuucun muqadima sugra waalkubraa marba mid baa mamnuuc dhahayna waxaad uga jeedo haddaad uga jeedo maa laysa bimunaasibin laa asaalatan walaa tabacan muqadima sugra waa mamnuuca leanna munaasibun bitabac haddaad uga jeedo maa laysa bimunaamasibin waxaan ahayn bidaati haddaad uga jeedana muqadimada hore waa musallam wahuwa marduudun bilijmaacina waa mamnuuc waayo ka munaasaba bitabaca ijmaac maaha inuu marduud yahay waa masala khilaafiya ma fahanteen baan u malaynaya mamnuuca marka laba qaabba marna muqadima suqraa marna muqadima alkubraa baa la mancinayaa munaasibkan mutlaqan haddaad ujeedana iyadaa mamnuucaaba suqraada lianna munaasibkii baa laba nooca bidaad iyo bitabaci bitabac inuu marduud bilijmaac yahay lama ogola haddaad manaysi munaasibin bidaad ujeedana fa huwa marduudun bilijmac meeshan xujo kuuma aha waayo kii tabaca ma baadan ka hadlin ijmaacaga marduud waay marka isna halkaasu kaga baxay halkaasaan ku daynaynaa addawaraanu عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب